بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay kitaabkeennii ahaa damb اlmaali wاljaah oo alimaam ibn rajab raximah اllahu tacaala uu ku sharxayey xadiidkii maadi ibani jaayicaan marka qaybtii oo xub ljaah ama xub alriyaasa xub sharaf ayaynu ku dhex jirnay darsigeenni xalay waxaan ka hadlaynay qaybtii ugu dambaysay karaahatu salafi lishuhra salafkeenni ridwaan ullaahi calayhim inay aada u nici jireen shuhrada waxa la yidhaahda qofka inuu qof mashhuurahoo caana uu noqdo raadinteeda qofka uu raadiyo raadinteeda qofka uu raadiyo isagu jeclaado in mashhuur uu noqdo arrintaas aahaartii iyo aqwaashii culammada qaar ka mid ah ayuu noo sheegay iyadaynu ku dhex jirnaa hadalkii waxaa noogu dambeeyey daa-uud ibnu nasiir aلطaa'i hadalkiisii isaga oo naftiisa xaqirayo wuxuu marka musanifka leeyahay raximah اllahu tacaala wakaana muxamed ibnu waasicin yaquulu low ana lidunuubi raa'ixata ma staطaaca axadu an yujaalisanii yani hadal aad iyo aad u qiimo badan oo naftiisa uu ku xaqirayo wey wuxuu yidhi low ana lidunuubi hadday dunuubta dembiyadu ay u sugnaan lahayd raa'ixatan ur oo ila dambigu waa shay macnaha sooma maha dambigu waa shay macnaahe eh, shay jasadoo la taaban kara maaha marka haddii dambigu uu lahaan lahaa yani sida shay uraya oo kale ur uu lahaan lahaa raaixa waxaa way ila dembigu raa'ixadiisa iyo urkiisu wax carfoon maaha waa wax xun wey fool xun wey wax urayo wey haddiiba dunuubta dadku ay sameeyaan ur ay lahaan lahayd ma staaaca axadun qofna ma uu awoodeen an yujaalisanii inuu ila fadhiisto yacni markii aniga aan fadhiisto haddii dembiga aan galay ur ow lahaan lahaa dadka ag fadhiya urkaygay ka carari lahaayeen buu leeyay macnaha saas u jeeda waa taqiir naftiisa airay weyaan naftiisa u xaqiraya yacni shuhrada suusan u doonayn naftiisa uu liidayay tusaysaa marka aharkan waxaa weeye alimaam اdahabi ayaa wuxuu ku soo saaray fi siyar aclaam اnudala kitaabkaas ayuu kusoo saaraa wa kaana ibrahim الnakaci raximah اllahu tacaala ibrahim الnakaci oo hore aan uga soo hadalnay tarjamadiisa ayaa wuxuu ahaa raximahu اllahu ilaahay ha u naxariistee إida dakala calayhi axadu wahuwa yaqra'u اlmusxafa hadaahu idaa dakhala calayhi hadduu usoo galo axadun qof hadduu usoo galo qof baa u yimid isagoo gurigiisii ama meel gooni wax ku akhrisanayo wa huwa yaqra'u lmusxafa qur-aankii musxafkiina uu akrinayo haddii cidi usoo gashaay ataahu kitaabku isku dabooli jiray kitaabku intuu isku laababuu maarata qofka dantuu leeyahay ayuu ka hadli jiray maarata qofka ka weydiisan jiray oo dhihi jiray maxaa kuu dan ah marka macnaheedu waxa weeyaan wuxuu ka cararayaa ibraahiima anakhaci waa qaari qur-aanku akhriyaa iyo wax a in la yidhaahdo cibaadadiisaas in lala ogaada buu diidan yahay asaga ilaahaysa keliya ay ogaadaan marka wixiise waa qarsan jiray weeyaan marka sidaas bay salafkeenna juurada u diidi jireen in camal saalixa lagu shuhreeyo zuhdi ou la yimid oo mashhuur ku noqdo cilmi ou leeyahay oo mashhuur ku noqdo oo ummadda uu isku ogeysiyo jeclaado weliba isagu jeclaaday inay ummaddu ku ogaadaan arrintaa way arrinta ay salafkeennu ka dagaalami jireen ridwaan ullaahi calayhim marka ay hadalladan laga soo guurinayana oo hadda maalan hadalkii maxamed ibn waasi hadda aan ka soo hadlaynay oo kale oo ou dunuubta hadday raa'ixa leedahay cidna ima ag fadhiisateen ur haddaw ima ag fadhiisteen maaha inuu cid walba u sheegayo waxaa laga yaabaa ama isagu si sira qof hadalka looga soo qaaday lanna sida uu nugtada dambe noogu keeni doono mararka qaarkood calaa mala'in min annaas markaa naftaada ku ceebayso iyada nafteeda shuhradoon iyada ah. nafteediibaa shuhradoon noqonayso marka ama naftiisu inta ku yidhaahdo qofoo la jooga ama ahalkiisii ama dad u dhowaabaa kasoo warinaya arrimahaasoo kale weya wa kaana uwaysu lqarani raximahu llahu tacaala wa kaana uwaysun uwayskan waa uways lqarani wey raximah اllaahu ilaahay ha u naxariistee iyo wakayruhu uways kuwa aan ahayn cid kale oon uways ahaynoo min azuhaadi dadkii zaahidiinta ahaa ee lagu yaqiina adduunka ka tegey ka sii jeestay ka midihii waxay ahaayeen idaa curifuu haddii lagu ogaado fii makaanin meel haddii lagu ogaado uways baa halkaa fadhiyo uways halkaa fadhiyo ama fulaan baa halkaa fadhiyo la yidhaahdaa oo ummadda ku ogaato inuu halkaa joogo irtaxaluu canhu meesha waa ka raran jireen waa ka guuri jireen waa ka carari jireen si ummadaba aysan u ogaanin waa ka carari jireen waysalqarani hadda waad garanaysaan kaana mujaabu dacwa siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam nin ducadiisa la aqbala buu ahaa bal yacni maaragtay la wariyo inuu nebigu cumar bn khataab iyo rag lamida ku yidhi uways alqarani ayaa imaanaya oo maaragtay baras leh yacni maaragtay bar oo baras ay ku taallo yaman buuna ka imaan doonay halkaa markuu yimaado ka ducaysa u dhihi jiray waa nin ducadiisa ilaahay aqbalee uways alqarani qisadiisa cumar ibnu khataab wuu raadin jiray kutubta siyarka sidaas ay sheegaan xaj kasta oo yimaadaan reer yaman wuu weydiin jiray wuxuu dhihi jiray war ninkaasna idinla jira ilaa mar dambe uu helo markii uu helay uweysna in la ogaaday ou maaragtay eh, warkiisa ou faafay la ogaaday isla markiiba waa ka dhuntay dadki waa ka cararay yacni in dadki la yidhaha noo ducee keliya uu ka cararaya xataa leanna inuu mashhuur noqdo oo shuhrada lagu ogaado buu diidan yahay waa ka dhuuman jiray marka haddii meel lagu ogaado uu joogo isaga iyo keyrkiiba waa carari jireen waa ka guuri jireen meeshaas si aanu dadkaba u aqoonsan oo ummadda ayaan u arag ay samayn jireen wa kaana kaiiru min asalafi yakrahu an yulaba minhu ducaa wa kaana kaiirun in badan ayaa waxay ahaayeen oo min asalafi salafkii ka mida baa waxay ahaayeen yakrahu kuwa naco oo karaahsado an yulaba minhu ducaa in laga talboo la yidhaahdo noo ducee way nici jireen ma ayay jeclaan jirin markaasuu wayaquulu oran jiray qofkii lalahaa oo salaf saalix salaaxa lagu tuumayo noo ducee la ohanayy yaa yaquulu wuxuu odhanayay liman yas'aluhu ducaaa qofka ducada weydiisto oo yidhaahda ii ducee ayuu dhihi jiray ayu shayin ana marka ii ducee leedahay anigu maxaan ahay maxaan ahay markaa ileedahay ii ducee saasuu dhihi jiray yacnii markaa ileedahay ii ducee ma waxay ugu ogtahay ducadeeda in la ajiibayo kale wey maxaan ahay markaa adig weydiinayso ay leedahay ii ducee xataa taa lafteeday ka carari jireen salafkeenna ridwaan ullaahi calayhim in badanoo ka mid wa miman ruwiya canhu daalika dadka arrintaa laga wariyey waxaa ka mid ah oo markii noo ducee la yidhaha ducada diidi jira war ma anigu maxaana markaa ducada weydiisanayso oran jiray waxaa ka mid ihi cumar bn khaaab wa xudayfatu radia allaahu canhuma cumar bn khaaab oo taqaanaan yani baa ka ahaa khaliifat raashid xudayfat bn lyamaan oo nabigeenna ninkuu sirta u sheegin jiray ahaa saxaabiga raggaas waa weyn baa ka mid ahaa oo diidi jiray in la yidhaahdo noo wa kadalika waxaa la mid ah oo ayagana sidaasoo kale ducada aanan in yani hadalladaas ku oran jiray qofka yidhahdo noo ducee malik bnu diinaarin raximah llahu tacaala malik bnu dinaarna sidaas waa isagana ma aqbali jirin noo ducee in la yidhaahdo wa kaana naaciyu ibraahiim anakhaci ayaa wuxuu ahaa yakrahu mid naco an yus'ala ducaau in la weydiisto la yidhaahdo noo ducee in la yidhaahdo asna waa karaahan waa karaahsan jiray aada u naci jiray weeyaan isagana ma aqbali jiray marka aaaartii salafka ridwaan ullahi calayhim dadka ahlu khayrka ahlu xadiidka ahaa nala kaga soo guurinay waa ujeedaa waa wax wada maarata aad iyo aad u qiimo badan weeyaan markaasuu wuxuu yidhi وkتب رجل إلى أحمد رضي الله عنه إلى أحمد رحمه الله وkتب رجuل إلى axmed raximahu llah nin ayaa risaalo soo qoray oo axmed بن xambal ayuu wuxuu usoo qoray warqad risaalo usoo diray yasaluhu ducaa isaga oo weydiisanayo duco inuu usoo duceeyo weydiisanayo wuxuu leeyahy warqada intuu kusoo qoro إلى أحmed بن حmbل o noo soo ducee duco ka talbay markaasuu faqaala axmed ibn xambal wuxuu yidhi markii warqaddii risaaladii ay soo gaartay idaa dacawnaa naxnu wuxuu yidhi idaa dacawnaa naxnu lihaada faman yadcu lana idaa dacawnaa haddaan ducayno naxnu annagu lihaada ninkaa warqadda soo qortay ee noo duceyla haddaan u ducayno faman yadcu lana annaga yaa noo ducaynayo annaga yaa noo ducaynayo bimacnaa in la weydiisto ducadaas ayuu diidan yahay maarata oo la yidhaahdo lagu tuhmo nin mashhuur ahoo la yaqaano oo inkastoo axmed ibn xambal mashhuura uu ahaayo cilmigiisa uu soo saaray zuhdigiisa iyo taqwadiisa iyo maaragtay uu soo saaray haddana in la yidhaahdo noo soo ducee waa ka jiray ma uusan ogolaan jirin marka waxaa yani maaragta la wariyaa axmed ibn xambal raximah llahu tacaala ayaa nin la yidhaahdo cali ibn abi fasaara ayaa wuxuu leeyahay yani hooyaday baa waxay igu tiri buu yidhi maalin hooyadiisa ayaa yani intay xanuunsatay ayay lugihii ka kici weyday fariisatay istaaguu awoodi weyday markay islaantii jiratay oo kici weyday ayay hooyada ila hadashoo tiri yaa bunaya low atayta axmed ibna xambal fasa'altuhu an yadcuwa lii waa fiicnaan lahayd inaad u tagto axmed ibna xambal oo aada weydiiso tiraa maadaama nin saalixa uu yahay aad iiga talabto inuu iisoo duceeyo islaantii socon weyday waa fadhiga yani socodka awoodi weyday intaas bay tiri u tag oo nooga soo ducee ha iisoo duceey wuxuu leeyahay yacni waan tegey markaasaan axmed ibnu xambal albaabka ku garaacay albaabkan ku garaacay markaasuu yidhi man haada miyuu yahay qofka hirdab uu garaacay markaasaan idhi buu yidhi yaa abaa cabdillaah waxaa weeyaan rajulu min ikhwaani waxaan ahay buu yidhi nin wala ikhwaanka ka mida walaalaha ka midaan ahay markaasuu yidhi wamaa xaajatu oo dantaad leedahay waa maxay dalbaabka igu soo garaacday markaasuu wuxuu ku yidhi hooyaday ina ummii mariida hooyaday baa jiran waqad uqcidat min rijlayha labadii lugoodna waa laga fariisiyo waa kici laadahay waa istaagi laadahay wahiya tasaluka an tadcuwa allaha laha wahiya tas'aluka an tadcuwa laha an tadcuu allaha laha waxay ku weydiisanaysaa inay ilaahay usoo bariso ayay ku weydiisanaysaa markaasuu axmed ibn xambal wuxuu ugu jawaabo yidhi faqaala yaa haada faman yadcuu lanaa naxnu haddaan islaantaa u ducayno oo annaga yaa noo ducaynayo yani ducadaa loo soo aadayoo lasoo raadinayo buu diidan yahay haddaan islaantaa u ducayno annaga yaa noo yaa anaga noo ducaynaya haddaan u ducayno dhowr jeer ku celcelshay markii arintaa oo dhowrka jeer ku celiyey wuxuu leeya aniga waa iskaga tegey famadayta bu waa ka tegey ninkii axmed ibn xambal waa ka tegey markaasaa gurig waxaa ka soo baxday guriga axmed ibn xambal markii ninkii uu soo baxay iyo islaam weyn ka soo baxday markaasay wiilkii fariinta lasoo fartay hooyadii duco u dalbayey ayay inta la hadashay waxay ku tiri inii ra'aytuhu yuxariku shafatayhi bishayin waarjuu an yadcu allah laka waxaan arkaya markaa kasoo tagtay isagoo faruuryaha nuxnuuxinaye hooyadaa inuu u ducaynayaan umalaynay inuu kuu ducaynayaan umalaynaye odo iska tag bay tiri islaantii baad dhehayso maa markuu markuu kasoo tagay kabacdi buu u duceeyey islaantii wuxuu yidhi markii aan imid oo aan soo laabtay daqaqtu lbaaba iridii baan gargaraacay oo hooyaan ku garaacay markaasuu wuxuu yidhi fafataxat ummi hooyadayoo taagan oo albaabkii iga furtaan u imid buu yidhi caafimaad qabta ilahay baa ducadiisi aqbalay subxaana wa tacaala laakiin muxuu diiday ninka inuu tusiyo in asaga duco loo soo aado markuu yidhaahday noo duce markuu yii ku radiyey hadduusan ku radin lahay inuu yidhahdo haye fariiso waa ducaynaynaay oo gacmaha kor u taago duceeyo kabacdina oo inta laabto islaamtu ay socoto wuxuu dhihi lahaa maalin walbaba ummadahu u sheegi lahaa soo maha war axmed ibnu xambal waa duceeyey markaasaa ugu soo yaaci lahaa shuhradaasuu diidan yahay marka ma rabo inuu shuhradaas sameeyo ma rabo saasuu u diiday weyaan marka salafkeeni ridwaanulaahi calayhim arintaas way ka carari jireen nin inta meel furtay yidhi annagaa dadka ku tufno oo u ducayneen hanaloo yimaado salafkeenni hal meel lagama soo guurinayo lagama soo guurinayo baynamaa sabankeena aan ognahay meel walbaxaa ku qoran darbiyada fiiriya silay dhexdeeda fiiriya meeshaa martaan meesha ruqyada iyo maarata maxaa la yidhahdaa makaanu ruqa alqur'aan bilqur'aan aruqa bilqur'aan aa ku qoran iyo shifa ya rugya sharciya aa ku qor waa runtiis rugya sharciya lagu qortaa macnaheedu waxaa waaye annagaa dadka ku tufnay hanaloo yimaado wey waa boor dadka ay ku dhejisteen wey marka macnaheedu waxaa weeyaan waa ducadeennaa la aqbalaa laakiin majaalistaa la furto iyo meelaha la furo waxaad ogtihiin horta dumarkaa u badan waxa meesha tag rag waa ku yaryihin dadka masaakiinta ah ma tacliiminayaan xataa ma dhahayaan ma odhanayaan war qur-aanka adiga isku akri war adkaartii nabiga akriso adkaaru sabaax iyo adkaaru masaa akriso habeenka markaa seexanayso wardigaagii nabigu oo maarata adkaaru nowm akriso weyse qabid ku seexo qof aan mucawadataynka iyo yani maaragta soomaalida qul wallay balbalfalaq iyo ayatul qof aan aqoon waa yaryahay soo maha ama maba jiraba waxa waaye meesha inta tagaan waxay samaynayaan markii qofku u tago lacagay kow ka qaadanayaan sida takhaatiirta meelaha furanta maaragteeno la yidhaahdo waxaa la bixiyaa consultation fee la yidhaahdo ma taqaaniino yani waxaase bixinaya lacagta hore oo lacaga hore kuwa ka qaadaya markuu ka qaado subax walba waxaa le intaasoo subax imow maalin walbana lacag waniya laga qaadanaya bal waxaa laga yaabaa qofkao casaabta ka jiran ama madaxa yani xididadii iyo neerbayaasha tacbaanka ah mikrofon weyn intay ku furaan in ay sii waalaan qofka maskiinka ahaa ee maskaxdii maarata sii wareeriyaan baaba laga yaaba dhib badan ay u geystaan waad ogti waaa idinkagama sheekaynayo waa taqaana sidii waa ka wada socdo waxaa ka daran intaasi qur-aankayba ku ciyaaraanba soomaalka qur-aankaasbase u arinayaan aayadda inta gooyaan basood walaa yuflixu saaxiru walaa yuflixu saaxiru walaa yuflixu saaxir maantana saasu ku haya walaa yuflixu saaxir o waxaa arkaysaa eh, rujuuma lishayaaiin rujuuma lishayaaiin rujuuma lishayaaiin maanta ku celcelinaya yani waa talaacub bilqur'aan qur-aanka ilahay xataa ku ciyaaraya waxyaalahaasoo dhan ay sameeyeen marka anigu waxaan dhihi lahaa wardadow inteena hadda meesha fadhidow ahalkeenna horta aan ka ceshano dadkaas nin walbo xaaskaaga walaasha iyo in adeertaa iyo hooyada iyo ha u dirin waxa weeye qofka mudariga ah ehe dhibaataysan dhibka hayo ilaahay ducadiisa waa aqbalaa sooma ogdiin qofka dhibaataysan markuu sacabada ilaahay u hoorsado ilaahay waa aqbalaa ducadiisa dhibaatada aday ku haysataa markay ku haysato u tadaruc ilaahay ahalkaaga qofka muslimka dhibaataysan adiga macuuritaynka ku ari nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu xanuunsaday waxa weeye jibriil baa inta yimid oo ku duceeyey oo qur-aanka ku akhriyey bal markuu awoodi waayey caaisha radi allahu canha baa saxaabadiisa intay ku akhriso qul huwa allahi birbilfalqi birbinaasi aayatulkursiga qur-aan ku akhriso ayay gacantiisa inta afuufto ay gacantiisa barakaysan jirkiisa marbarin jirtay ahalkaaga xaaskaaga adigaha qur-aanka kugu akhriso adna ku akhri intaa nin ajnabi u diri lahayd waxaa ka daran waxyaalaha fisqiga ay ku samaynayaana ka baran naag ajnabi ay garaacayaan in badan waa idiin sheega umale meelaha markaan ka hadlay waa sheega kuwa meelahan wax ku sameeya waa aan u yeeray midmid kaga sheekeeyey kuwa meelahan ku sameey intaan masaajidkaa sidiisu maraan wax ku akhrin jiray yaan ka radiyey sidaanu kaleeto mawduuc weliba dheeran ka hadlayo waxaa la yidhaha alruqa bilqur'aan yacni ayaan afar muxaadara ka dhigay masaajidkaa si street baan ka jeediyey waa mar hore wey dhowr waxaan umalaynay labadii kun iyo bilowgeedii meelahaas ku yahay markaas qolyihii xeryaha lahaabaa ii yeeray markaasay yidhahdeen meel meeshaana six street meelay maktabad yar ku lahaayeen bay noogu imo yidhahdeen waa u imid waa la fadhiistay markaasu waxay yidhi saddex nin bay ahaayeen midaa marka wuxuu yidhi sheekhu waxaad waana radisay waxaan rabnaa laba mid inaanna fasaxdo ku radinno iyo ina hadda inta niqaashno aan wada hadalno waxay horta waa fasaxantihiin aniga ummaddan waxu sheegee idinkana ummadda inta hor tagtaan u sheega horta waa fiicantii radiya halka ummadda horteeda haddaan khalad galay igu radiye sheega ila ummadda wax u sheegay waa midda koowaad waa laakiin bal intaan taa isla gaarin horta bal ii sheega saa wax u daweysaan iisoo bandhigaan ku edi ii sheegaba midaa wuxuu yidhi anigu waxaan sameeyaa buu yidhi haweenta waxaan u yeeraa dadka maxramkeedan la imow idhaahda waa garaacnaa waa maarata qur-aan waan ku akrinaa mikrafoonadaasna u qaadana waa ku dul akrina haye waa la gartay kii labaadaa ihi haye hadal ka labaad wuxuu yidhi anigu biro talyaaniga laga keenay baan haystaa buu yidhi birahaas marka wuxuu yidhi hadduu qofku jinni qabo yaa ou majnuun yahay markaa birta ku qabta kulaha wuu jaraynaya inuu jinni qabaan ogaadaa buu yidhi markaasaa sheega ka cayri hadduu jarayn waayo oo gariiri waayo waxaan sameeyaa buu yidhi daawaan u qasaa buu yidhi dawo waxbaan iskugu dardaraa markaasaan cabsiiya qofka marku aan cabsiiyo wuu ma tagayaa buu yidhi qofkii markuu ma tago ma tagka wuxuu noqdaa buu laba midab hadduu midabkaas hadda midabkii noocoya ma garan kara adiga hadduu maalan midabka noocaasoo kale uu yahay oo midabka noocaas uu noqdo waa nin sixran waa qof sixran hadduu midabka saana noqdana waxa waa waa macyuuno waa la elaystay saasaan ku kala gartaa wey nin yani mid sixiran mid il la ilaysta labadaas inuu yahay ayaan kala gartaa markii intaa dhameeyeena kii saddexaad ilahaye bal hadal kii saddexaad wuxuu yidhi anigu wuxuu yidhi horta in muddaa dhowr sano horta waa aaminsan oo yidhi waxaan laakiin dhowr sano ma samayn inuu yidhi bannaanka ka joogo laakiin waxbay kaa qariyeen waxay kaa qariyeen kuu sheegaya haye ii sheegayan waxay iga qariyeen waxay iga qarseen wuxuu yidhi sheekh islaamaha waa duugnaa buu yidhi waa duugnaa waa duugnaa duugista ani waxaan u aqiinay markii hore wax la aaso aasidaan u aqiinay mogta ma garan duugista sabdu qof mana duugaysaa baan ku idhi markaas yar maya waa daliignaa waa waa daliignaa ha bas waa mahadsan saa u daliigtaan wuxuu yiri dhabar kama arag halkaasan dumarka inta gacanta gelino aan dumarka ka daliignaa kula waa dhabarka ko gacanta la galnaa buu yiri waa daliignaa ko madaxa timaha intaan gacanta gelino masaajidaan jooga been idiima sheegaya waa wax dhagahaygaan ku baqlay waa ugu yihaahdeen timaha intaan gacanta gelinaa sidaa ku dhiraahna aan ku delignaa buuyi kubka wuxuu yidhi kubka ma taqaan kubkaan inta qabsanaan ka delignaa buu yidhi intaasna waa kaa qariyeen buu intaasay sameeyeen markaasaan rabo idiin baneeyey shareecada idiin banaysan hal ajnabi idinka ah inaad kubkeeda iyo timaheeda iyo dhabarkeeda aad taabataan yaa idiin baneeyey shareecada idiin banaysa markaas wuxuu yidhi ibn uaymiin noo fatwada kulaha heh ibn uaymiin waa kadib sariixo shiiku ku been abuuranaya fatwo beenoo wax ka jira male xataa hadduu shiiku fatwoodo nusuus baa inta taallo nas baa yaalla soo maa nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laan yucana calaa ra'si axadikum bimikhyatin min xadiidin khayrun lahu min an yamasa imra'atan laa taxilu lah qofkii in musmaar inta halkaa maskaxda laga geliyo lagu garaacay maskaxdiisu bannaanka timaado oo sidaa uu ku dhinto yaa waxay ka khayr badan tahay naag ajnabi ka ah oon u bannaanayn inuu jidkeeda taabto marka diintee kuu bannaanayso shiikh kasta hadduu nas khilaafa lagama aqbalo laakiin waaba been abuur waa ismuugsam lagu been abuurtay wey marka waxaan leeyahay meelahaas salafkeenu waa aragnay siday u dhaqmi jireen waa jira qofka maaragtay in qofka muslimka haddii maaragtay man araada an yanfaca akhaahu falyanfachu buu nabigu yidhi calayhi isalaatu wasalaam qofka doonaya walaalkii inuu wax taro ha taro dad saalixiin inay kuu yimaadaan guriga inta kuugu yimaadaan maaragtay adkaarka u akriya waa shay kuu bannaan laakiin meelaan furanaya ha la ii yimaado oo dadka lacaga ka qaadani waa waa shay bidco ah oo gadaal laga keenay oo nabigeennii iyo saxaabadiisii iyo salafu hadihi lumma ayan aqoonin meeqaa mustajaabu dacwa saxaabada ku jirta taabiciinta meeqaa dad ducadooda la ajiibaya ku jira hal ninoo meel furtay ma soo guurin kartaa ma lahaya ma jiro xaluna meel furta kuma jiro soo ma jeedaan waxaase ka sii daran xoolaha ay qaadanayaan xoolaha ruqyada waa lagu qaataa waad ogtihiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam axaadiis badanuu sheegay xadiidii abu saciid alkhudri baa ka mid ah markii saxaabadiisii ay inta dad u martiyeen laga seexday inta laga jiiftay oo loo diiday martiqaadkii in la marti sooro loo diiday oo sayidkoodii la qaniinay markaas ay meel walba inta mareen wax daweeye waayeen bay saxaabada u yimaadeen markaas dadkaa bal murtida aan ah weydiino markay u yimaadeen bay yidhaahdeen war ninkaana saas in naloo daaweeyaa rabnaa shuruud bay la galeen anagaa dawaynayna be laakin shardi bay la galeen xoole in la siiyo markay ogolaadeen ayay faatixada ku akhriyeen toddoba jeer suurat alfaatixa markay ku akhriyeen ninkii waxaa weye sida bukhaari muslim ba ay dhigayaan kaanamaa nushita min ciqaali siriq in laga furay baa moodaa durbadiibase u markii waa caafimaaday boqolkii ariga ahaabay soo siiyeen boqolkii arigaa ma ayan cunin saxaabada leanna weligood xoolo kuma qaadan waxay rabaan inay ogaadaan inay waxaan xalaal u xaaraam tahay ilaa nabiga u geeyeen calayhi salaatu wasalaam nabiga markaasuu yidhi oo yaa idin ogeysay faatixada ruqyo tahay xoolaha marka siday xalaal ku noqdeen idinkana qaata anna wax iga buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam goormuu qaatay xoolaha goormay qaateen markuu qofka bogsooday soo dadkii bogsoonay in xoolo laga qaataay xataa waa xaaraam lafteeda wax jira ma aha ibn cabdilbari kitaabkiisa atamhiid wuxuu kusoo guuriyaa markuu ruqyada ka waramo iyo xoolo qaadashada fa kullu maa lam yuntafac biyaqiinin faahdi lbadali minhu suxtun buu dhihi leeyahay yakulu saaxibuhaa suxtan wax alla wixii aanan si yaqiin ah iyo dhabnimo aan loogu bogsoonin oo bedelkeeda xoolo lagu qaataahe cidda qaadata waa qof xaaraam qaadatay wey suxti buu cunay xaaraam buu cunay wey marka xaaraanay quudanaya waxaad ogtihiin hadda meelaha ay nimanka ruqyada u furan dukaamay meelaha ku leeyihin waad ogtihiin sidii sooma malabka meelaha lagu gaday malabkooda malabkooda qaalisan sooma ogdiin xabad sawdada meelaha lagu gaday xabad tooda qaalisan maxaa yeel waa barakaysan tahay waa mid barakaysan waay soo maa tooda ka qaalisan waxa waaye waxyaalahaasoo kale ummadday fasaadinayaan ummadda laga qabtaa fiican idinkana waxaa idin leeyahay aayadda idin xusuusinaya aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu yuu yahay qofka ilaahay ducada qofka dhibaataysan ajiibo axadka ajiibo waa kee oo dhibka dadka ka qaada allah dhib markuu lagu dhaco ilahay u tadarucno yaan u ordin meelahan munkaraadka lagu samaynayo carruurteenna iyo aan ka ceshanno adiga qur-aanka ku akri haddaa adiga xanuunsatay xaaskaaga kugu akriso ha aadin meelahaas kale iska ilaaliya weyaan haddaan salafkeenna dariiqadeeda raacayno waa taa weeyaan wa wasifa waxaa la tilmaamay bacdu saalixiina dadka saalixiinta ah, war wanaagsana qaar ka mida ah, iyo waijtihaaduhu fi lcibaadati ku dadaalka cibaadada uu ku dadaalayay ayaa waxaa loo tilmaamay libacdi lmuluuki boqorada qaar ka mida ah. yaa ninka hebel la yidhaahda waa nin caabidaho saalixa waa nin cibaado badano zaahida waxaasaa loo sheegay markaasaa ninkii boqorka ahaa ninkii sheekadiisu ay soo gaartay buu rabaa inuu soo arko facasama calaa ziyaaratihi wuxuu goostay boqorkii casiimo uu ku gaaray ninkii inuu soo ziyaarto facasama wuxuu goostay calaa ziyaaratihi inuu ninkii soo booqdo ayuu goostay maligii boqorkiiba soo booqanay ninkii marka saalixa ahaa ayaa waxaa gaaray warkaa fa balaqahu daalika arrintaasaa gaartayo war wuxuu gaaray ninkii boqorka ahaa inuu ku soo ziyaarto rabaa ayaa loo sheegay si marka ninkaas uusan beri ugu kadsoomin oo nin caadi inuu yahay oo u arko ayuu fa jalasa calaa qaaricati ariiqi yakulu ninkii markuu boqorkiiba soo socdo maqlay ayuu cunno inta soo qaatay oo jidka bartamihiisa faiistay jidka bartamihiisa sidii wax waalama iska dhig waa iswaalaya jidku faiistay markaasuu meligiiba u yimid ninka jidka dhex fadhiyo oo cuntadii cunaaya jidka dhediisa cunno ku cunaaya cunnadii oo wataybu jidka dhexdiisa ku cunay fajalasa wuxuu fadhiistay calaa qaaricati ariiqi wadada bartamaheeda fadhiistay yakulu asagoo cuntadii cunay markaasaa fa waafaahu lmaliku boqorkiibaa u yimid wahuwa calaa tilka alxaala isagoo cuntadii cunay jidka dhex fadhiisadii wax waalan ayaa boqorkii u yimidoo waa fiiriyey markaasuu fasallama calayhi wuu salaamay assalaamu calaykum uu yidhi markaasuu faradda calayhi salaam salaamtuu ka radiyay boqorkii calaykum salaam uu yidhi wajacala yakulu aklan kaiira markuu salaanta ka radiyey sheeko kale lama gelin fajacala wajacala wuxuu gudagelay yakulu inuu cunayo aklan kaiira cunadi aad u boobaya ninkiiba sheeko boqorkiiba lama sheekaysanaya cunadiisu ku mashquulsanya walaa yaltafitu ila lmaliki boqorkiina maba fiirinayo kasii jeestay cunadaanu ku mashquulsan yahay ninkan boqorkaabuu raba inuu iska ceyrsho maqsadkiisu intaas boqorkii markuu ninkan arkay ninkii loo tilmaamay caabidka ahaa ee saalixa ah oo jid dhexdii cunno ku cunaayo markii la salaamay haddana aanba usoo jeedin cunada uu ku mashquulsan markuu arkay ayuu wuxuu yidhi faqaala maa fii hada khayrun ninkaa khayrba mabal naloo soo sheego lale waa nin fiican nin khayr laba ma ah markaasuu warajaca ninkii boqorkii iska laabtay markuu laabtay faqaala rajul ninkii saalix ahaaba wuxuu yidhi alxamdu lilahi aladii radda hada canii wahuwa laaim alxamdu lilah ilaah baa mahad iska leh aladii allihii raja iga celiyey haada boqorkaan iga celiyey canii aniga iga celiy wahuwa laaim weliba isagoo icaabaynaya dagaalayo ilahay iga celiya mahad iskale si uusan iigu malayn nin zaahiyahoo maarata caabidaho berrinta uusan duca iigu soo dooranin inuu asagoo idagaalayaba iga laabto ilaha ku mahadsan marka salafkeena saasay shuhrada uga carari jireen ridwaan calayh markaasuu shiikhu wuxuu yidhi wahaada baabun waasicun jidda arrintani waa baab dheero haddii la laga sheekeeyo lama soo koobi karo aaday u tiro badan taha wey wahaa hunaa halkan waxaa ah nuqtatun daqiiqa yacni ishaaro oo aad u qara yar oo daqiiq ah ayaa halkan ku sugan wey waxaa weeye nuqtadaas waa maxay wahiya ana alinsaana insaankii qofka bani aadamka qad yadumu inuu caayabaa la arkaa nafsahu naftiisa bayna naasi dadka dhexdooda inuu ku caayo naftiisuu liidaya dadkoo jooga naftiisa xaqiraya muxuu doonayaa yuriidu bidalika arintaas wuxuu u doonayaa an yara annaasu annahu mutawaadicun cinda nafsihi dadku inay arkaan ay u moodaan ninkan inuu nin mutawaadica yahay ayuu maqsadkiisa inay arkaan buu rabaa wuxuu naftiisa u caynay hal lagu ammaano wey dadku inaad mutawaadic tahayo maaragtay nin tawaaduc la yimid iyo khushuuc inaad tahay ogaadaan oo korkaa fayartaficu bidalika cindahum agtooda oo marka mid sare oo ku noqdo ku kor noqdo wayamdaxuunahu bihi arintaas oo naftiisa u caayayna ay ku ammaanaan korkaasi weyaan marka taa nafteeda ayaaba riyaagii ka mid ah buu wa haada arrintanna min daqaa'iqi abwaab riba ribada abwaab riya wa haada min daqaa'iqi abwaab riya istugtuska irdaheeda oo laga soo galo kuwooda ugu daqiiqsanoo cidna aysan fahmi karin bay kamid tahay haddaa aragteen qof dadka dhexdooda isku caynayo walla aniga nin xun baan ahay oo ba dadka ku hayo wuxuu rabaa inay dadku ammaanaan maqsadku qasadkalo wey cagsa daalika loo qaato wallahi hebel naftiisu waa nin mutawaadico naftiisu xaqiraayo waa nin sidaasoo in la yidhaahdo bay doonayaan wey waqad nabaha calayhi salafu saalix arrintan aan sheegayna wuxuu yidhi ibnu rajab waqad nabaha waxaa baraarujiyey calayhi warkaan aan sheegay asalfu saalixu salfu saalixaa baraarujiyey arrintaan wey qaala marka wuxuu yidhi wuxuu yidhi qaala muarif ibni cabdilaahi bni shakiir muarif ibni cabdilaahi waa taabici wey aabihiis cabdillahi bni shakiirna waa saxaabi wey muarif ibni cabdillaahi bni shakiir baa wuxuu yidhi kafaa binnafsi idraa'a an tadumaha cala almala'i kaanaka turiidu bidamiha ziinataha wuxuu leeyahay kafaa binafsi nafta waxaa ugu filan iطraa'an ku xadgudbid ammaanta ay ku xadgudubto naftaada aad ugu xadgudubtaay waxaaba ugu filanba an tadumaha cala almalay dad yani khiyaar maarata dushood inaad naftaada ku caydo oo ku caybayso kaannaka turiidu adigoo markaa doonayo bidamiha caydeeda nafta aad caynayso naftaada ziinataha quruxdeedii aad doonayso yani wanaajinteedii qurxinteedii aad doonayso markaa dadka horta isku caynayso inaa isqurxisabaa muraadkaadu yahay wadalika cinda allahi safax arintaasna waa caqli xumo iyo caqli fuleyd wey wadalika arinkaasi cinda allahi alla agtii waxaa weeyaan safahun waa caqli fudayd weeyaan arrin caqli fudud wax qof oo caqila oo ku hadlaa isku maaragtay ou yidhaahda ama la yimaadaahi ma aha weeyaan faslun alariiqu ilaa cilaaji xubi nafsi lilmaali waalriyaasa wuxuu hadda halkaa nooga gelayaa maadaama aan ka soo hadlaynay naftu inay jeceshahay maalka iyo madaxtinimada ay aad u jeceshahay ayuu hadda xubbigaa jacaylkaasi waddadii lagu dawaynayey oo nafta looga dawaynayey ayuu shiikhu meesha noogu sheegay noogu sheegaya aariiqu waa waddadii loo mari lahaa ilaa cilaaji dawayntii oo xubi nafsi nafta jacaylkeeda lilmaali wariyaasi ay jeclaato dawadii la dawayn lahaa waddadii loo mari lahaa wuxuu yidhi musanifka raximah llah waqad tabayana bima dakarna waqad tabayana waxaa cadaaday bimaa dakarnaa waxaynu soo sheegnay hadallada aan soo hormarinay ana xuba almaali waalriyaasa maalka jacaylkiisa iyo madaxtinimada oo la jeclaada waalxirsa calayhimaa maalka jacaylkiisa iyo madaxtinimada oo lagu dadaalo yufsidu inuu fasaadinayo diin almari qofka diinkiisa inuu fasaadinayo xataa laa yabqaa ilaa uusan ka harin minhu diinkii qofka uu lahaa ilaa maa shaa allah ilahay wuxuu doono mooye isan waba kale ka harin yacnii arintaas ayaa horay wixii aan soo sheegnay nooga caddaaday buuyi kama ahbara bidalika nabiyu sala allahu calayh wasalam siduu nabigeena calayhi salaatu wasalaam u warramay oo noo sheegay muxuu yidhi nabigu xadiidkii waa sharxeed waxaan ku dhex jirnay wy maadiibaani jaa'icaani ursila fii hanami biabsada laha min xirsi lmar'i cala almaali washarafi lidiinihi xadiidkii aan sharaxiisa ku dhex jirnay ayuu maaragtay leeyahay wey markaasu wuxuu yidhi wa aslu maxabati almaali maalka jacaylkiisa iyo washarafi madaxtinimada iyo sharafta la jeclaada asalkeeda xaggee buu ka yimaadaa maal iyo madaxtinimo aad jeclaata xaggey ka timaadaa xubu dunya asalka ay ka timaado waa maxay waa addunya jacayl xub dunya bay ka timaada wa aslu xub dunya adduunka jacaylkiisana asalkiisa meeshuu ka yimaado waa halkee waa itibaacu lhawa qofku hawadiisa raaco waxay naftiisa jeclaatana raaco waxay naftiisa nacdana naco taasaa la lhawa ee uusan qofku raacin nusuusta uusan raacin yani hawadiisa usan yani raaco oo hawadiisa uu raaco nusuustii uusan raacin kitaabkii sunnadii uusan raacin kaasaa la yidhi itibaacu lhawa asalka fitn dhibka oo dhan oo ka yimaado waa itibaacu lhawa itibaacu lhawa wuxuu asal u yahay xub dunya xub dunyaana wuxuu asal u yahay maal iyo madaxtinimo inaad jeclaata buu asal u noqonaya saasuu rabaa wey marka qofka inuu isbaaro la rabaa sunadii iyo kitaabkii iyo sunadii maku dhaqantaa mise hawadaadaad raacdaa waa inuu dib isku fiiriyaa weye qaala wah bnu munabihi ninkaa wah bnu munabih alyamaani asancaani ataabici ayaa wuxuu leeyahay yani nin calaamaba wah bnu munabih raximah wuxuu yidhi hadalkiisa waxaa ka mid ah min itibaaci alhawa hawada oo la raaco oo naftaada waxay jeceshahay keliya aad iska dabagasho aadan fiirinin kitaab iyo sunno iyo diin aadan eegin waxaa ka mida buu yidhi alraqbatu fi dunya adduunka oo la jeclaado ayaa ka mida buu yidhi wa min alraqbati fiiha fi dunya adduunka oo la jeclaadana waxaa ka mid ah xub lmaali washaraf maalka iyo madaxtinimada sharafta aad jeclaato qofka uu jeclaado jacaylkeedii baa ka mid ah wey xub washaraf maal iyo sharaf jacaylkood baa ka mid ah wey wa min xubi washarafi maal iyo sharaf jacaylkeedana waxaa yani ay noqonayaan istixlaalu lxaraami maal iyo maaragtay sharaf haddaa jeclaato madaxtinimo waxay ku gaarsiinaysaa istixlaalu lxaraam yani shay xaraama inaad xalaashato hay xaaraam inaad xalaashato maalkii yani inaad ribo ku raadiso qishi ku raadiso khiyaano ku raadiso dhac iyo boob ku raadiso dariiq walba aad ku doonto riyaasadii hadday kula gashay dhiig inaad daadiso inaad madaxtinimadii dhiig aad dhiig muslim oo beri ah beri abriye ah aad u daadiso hadday noqoto cirdi iyo aad u intihaa ku samayso aad ku samayso wahaakada wax alla wii yani waxay ku gaarsiinayaan maalka jacaylkiisa iyo madaxtinimada jacaylkeeda waxyaalihii rabbi kaa xarimay inaad xalaashato ayay qofku gaarsiinaysaa wey markaasuu yidhi wahada kalaamun xasan ibnu rajab baa odhanaya wahada kalaamun xasana kani waxa weeyaan waa hadal wanaagsan weeyaan waa hadal fiican hadalka oo wahb munabi waa hadal aad qiimo badan wey fainahu inamaa yaxmilu calaa xubi almaali waasharafi alragbatu fi اdunya fainahu inamaa yaxmilu waxaa ku xambaaro fainahu ina almra washaniye inamaa yaxmilu waxaa ku xambaaro calaa xubi ilmaali maalka jacaylkiisa iyo wsharafi sharaf oo la jeclaado waxaa dadka ku xambaaro alragbatu fi dunya adduunka jacaylkiisa la jeclaado ayaa ku xambaarta weeyaan macnahaas sida cibaarada sina ka qorataan baa fiican wey wainamaa taxsulu yani waxay ku timaadaa alrakbatu waxay ka timaadaa min itibaaci اlhawa adduun inaad jeclaata ma rabtaa yani qofka adduunka jeclaada asalkiis inaad ogaata ma rabtaa waa qof hawadiisi raacay weya wuxuu yidhi inamaa taxsulu اragbatu fi اdunya adduun jacaylkiis waxay ka timaadaa min itibaaci اlhawa hawada raacitaankeeda la raaco maxaa yeele lana alhawaa hawadaada oo naftaada waxay jeceshahay ahayd nusuusta iyo diinta aan ahayn hawadaas baa waxay tahay daacin ila rakbati fi dunya ayadaa midda ugu yeeraysa ah ila rakbati fi dunya adduunka jacaylkiisa ay ugu yeertaa iyo waxub almaali washarafi maal iyo madaxtinimo jacaylkeed fiiha adduunka dhexdiisa la jeclaado ayay hawadii dadka ugu yeeraysaa weyaan wataqwa alla ka baqidda oo ilaahay laga cabsado oo nusuustii iyo kitaabkii qur-aanka iyo sunnadii iyo dhaqankii maaragtay saxda ahaa la raaco taqwadaasna tamnacu waxay reebtaa min itibaaci ilhawaa hawada raacitaankeeda ayay qofkii saaxiibkeedii ka reebtaa wa tardacu waxayna reebi min xubi dunya adduunka jaceylkiisana ayadaa kaa reebayso taqwada ilaahay markaa la timaado ayadaa kaa reebayso hawe inaad raacdo mar haddii hawadii lagaa reebana waxaa ka hartayba xubu dunya baad ka hartay marka adduunya jaceylkeedba waa ka hartay laanna hawadii adduunka ku jeclaysiinaysay baad ku caasidood ka tagtay taa weeyaan qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi fa amaa man taqaa wa aahara alxayaata addunya faina aljaxiima hiy almawa waama man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa faina aljanata hiy almawa aayadahaas min suurati naasicaad ku jiro ayuu shiikhu noo maaratay usoo daliishaday weyaan fa amaa man taqaa qofkii qooqo oo xaqa ku kibro weeyaan hawadiisa raaco oo wa aatara doorto alxayaata adunyaa adduunkan noloshiisa raadiya keliya adduun keliya uu muuqdaa taas masiirkiisu waa halkee faina aljaiima naarta jaiima la yidhaahdaa hiya ayada almawa meeshuu u bayaanay mansilkiisi gurigiisii waa halkaa weyaan jaiima uu leeyahy qofkaasu allah yiri laakiin wa amaa man khaafa qofkii baqo maqaama rabbihi rabbigiisa maqaamkiisa ka cabsado iyo meeshu qiyaamo ilaahay hor istaagi doono aakhare uu ka baqa meeshuu mowqifku istaagi doono ka cabsadaayo wanaha nafsa intuu adduunka joogana wanahaa reebo annafsa nafti can ilhawa can itibaaci ilhawa hawa raacideedna ka reeba naftiisa ka joojiyaay isagana mas-uulkiisa iyo meesha u dambaysa waa halkii fa ina aljannata jannadii alle ayaa hiya ayada almawa meesha uu u dulmayay mansilkiisa gurigiisa waa halkaa weeyaan meesha u hoyaadaya waa jannadii ilaah wey marka itibaacu lhawaa waxay ku gaarsiinaysaa iyo ah, yani eh, maarata xub dunya waxay ku gaarsiina jaxiimo ayay ku gaarsiinaysaa laakiin taqwada iyo maaragtay khowfka iyo nafta oo hawada hawada oo laga tagaayo nafta oo hawada laga reebaayo iyo cabsi oo alla laga baqana waxay ku gaarsiinaysaa jannada ilaahay subxaana wa tacaala wey waqad wasafa allahu tacaala allah wuxuu tilmaamay oo sifeeyey ahla naari dadka ahla naarka ah bilmaali wasultaani buu ku tilmaamay almaal iyo yani sultaan oo madaxtinimo ah ayuu labada ku tilmaamay fii mawaadica min kitaabihi meelo kitaabkiisa ka mida ayuu ku tilmaamo wey faqaala tacaala alla wuxuu yidhi faamaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya walam adri maa xisaabiya yaa laytaha kaanat alqaadiya maa aghnaa canii maaliya halaka canii sultaaniya yacni markii uu naarta galo qofka ahlu naarka ah wuxuu ku calaacalo waxaa ka mida ah inuu yidhaahdo maalkayguna waxba iima tarin awooddaydina waxba iima tarin suldaannimadeydina waxba iima tarin buu ohanaya oo cadaabkii ilah igama deeqin buui taasuu ka wada fa amaa man axadkii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisii wa kitaab alacmaal malaaigta kutubteed naga soo qortay adduunka markaan joognay adduunka markaan joogno malaaigta khayrka iyo shartii wixii laga qoro qofka laga qoray kitaabkaasaa loo jeedaa qofkii laga siiyo bishinaalihi bidixdiisa laga siiyo ee aan midigta laga siinin fayaquulu qofkaas wuxuu leeyahay yaa laytanii shalaytadaydee waxaa la ii siiyey kitaabihi kitaabkayga laima siiyaana macnaha maa laiga daayo walam adri maxaa laii ogeysiiye laima ogeysiiyeena maa xisaabihi xisaabteeda waxay tahay maxaa laii ogeysiiye yani inaan la ogeysiinin baa ii ficnayd wey e, yaa laytahaa geeridii aan soo dhintay shalaytadeydee dhimashadii aan soo dhintay kaanat may ahaato alqaadiyata tu goyso oo nolol dama maxaa la iisoo nooleeyeybu odhanaya saan u dhinta keliya ma arrintu noqoto aan jidka yani maarata caradeeda ay kulanto ku milanto keliya may noqoto maxaa la iisoo nooleeyey ma anaa marka ma onan deeqin waxna ma tarin canii aniga xaggayga waxba igama tarin maaliya maaliya manaa maalii oo kalayaan ha shagta la raaciyo maaliya aniga maalkayga waxba igama tarin weya xoolahaygii waxay iga anfaceen cadaabka ilaahay ma jiro waxba nin xoolo labu ah markuu joogo adduuniya ay waashay halaka waxaa halaagsamay baaba'ay canii xaggayga sultaaniya awooddaydina waa baaba'do maanta maskiin daciifaan ahay cadaabka ilahay isama qaban karo marka suldaanka iyo madaxtinimadu iyo maalka oo aanan yani maaragtay la jeclaado la raacahay qofka waxay u tarayso addu yani waxay aakhiradiisa u tarayso ee cadaab ilaahay ka deeqaysaahi ma jiro weeyaan waxba u tari mayso alculuw almaxmuudu waalculuw almadmuumu cunwaankaas wuxuu ka dhigay saraynta qofka uu dalbayo yani mid maxmuud oo la ammaanaa jirto oo wanaagsan iyo mid madmuum oo la caayey oo la ceebeeyey inaad sarraynna ummadda ka sara marta aad jeclaato oo xun iyo mid wanaagsan baa jirta buu leey cunwaankaasuu dhigaya laakiin aniga cunwaanku ii dhiga waxaa weeye istixbaabu tanaafusi fi lculuwi daa'im uu leey yacnii inay yacni sarraynta daa'imkay weliga jirayso inay bannaan tahay mustaxab tahay in lagu tartamo tan wanaagsan in lagu tartamo tiibuu marka sheikhu noo sharxaya wuxuu leeyahay waclam ana annafsa tuxibu alrifcata waalculuwa calaa abnaa'i jinsiha waclam ogow qofyo muslimkaa ana nafsa naftu tuxibu inay jeceshahay alrifcata kor noqosho waalculuwa sarrayn calaa abnaai jinsiha dadka la midka ah jinsigeeda ah inay ka sarmarto naftu ay jeceshahay naf walba ilahay wuxuu ku abuuray bani aadamka nuul qof walba wuxuu rabaa inaan laga sarrin isaga mid kugu sarreeya oo noqdabay oo qof walba jecel yahay naftaa lagu abuuray oo sidaa jecel markaasuu yidhi wa min huna halkan markii la joogo oo naftu ay jeceshahay inay e, maarata dadka ay ka saramartay ay jeceshahay halkaas ayuu nasha'a alkibru waalxasadu meeshaas ayaa waaa ayuu ka dhashaa alkibru isla weyninka takaburka halkaasuu ka dhashaa walxasadu xasadnimada halkaasi ka dhalata see hebel kaaga sarrayn karaa yani inuu qofku yidhaahdo yani inuu kibro yidhahdo anaa ummadda ugu sarreeyo kibirka meeshaasoo ka dhasha iyo xasadnimada wey walaakina alcaaqila qofka caaqilka ahee wax garanayaahi oo caqliga leh oo caqligiisana saliimka yahay yunaafisu wuu tartamaa fi lculuwi daa'imi sarayntii weliga jiraysay albaaqi ee baaqiga ahayd ee daa'imka noqonaysay alladii culuwigii sarayntii fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay ridwaanullaahi alla raalli ahaanshihiisa wa qurbuhu alla u dhowaanshihiisa wa jiwaaruhu alla la dariskiisa wayarabu aw jeclaan aw maaragtay aw nacayo wayarabu wuu nacayaa qofkaas caaqilka ah wayarabu wuu nacayaa can ilculuwi ilfaani raibada iyo yarabu markaad aragto haddii fii ay la xiriirsato waa jacayl raiba fii yarabu fii meeshaas adaaga kusoo mara inamaa taxsulu ragbatu fi dunya haddaa tiahdo raiba fii haddaa aragto waa jacayl wa raqiba can haddii la yidhahdana waa nacayb wa marka wayarabu wuu nacayaa qofka caaqilka ihi alculuw alfaani yacni sarayntii alfaanii go'aysay oo tegaysay dhammaanaysay azaaile ee zuulaya oon weligii jiraynin alladii sarayntii yacqubuhu ou la cirbinayo ou la soo xidhiirsan doono adabullaahi alla caradiisa wa sakatuhu caradiisa wanxitaatu lcabdi addoonka hoosayntiisa iyo maaragtay liidashadiisa wa sufuuluhu hoosmarkiisa uu hoosmaro wa bucduhu fogaanshihiisa can illaahi ilaahay uu ka fogaado wa tarduhu cayrintiisa oo canhu can illaahi laga cayriyo ou la cirbinaya kaas ayuu nacaa qofka caaqilka ah macnaheedu waxa weeye laba culuwi baa jirto sarrayn maxmuud ah iyo sarayn madmuuma ah, oo aan la jeclayn oo xun weeyaan qofka caaqilka ahi wuxuu jecel yahay sarraynta oo culu daa'imkee weliga jirayso waa midda ilahay radihiisa laga helo waxyaalihii ilaahay maarata aan tirinayno ka soo sheekaynay ridaha ilaahay iyo maarata dhowaanshaha alla loo dhowaaday iyo waxa lamidka wuxuu qofka caaqilka ihi culuwiga zaa'irkae baaba'ayo oo ah uu la cirbinayo carada ilaahay subxaana wa tacaala iyo inuu addoonku hooseeyo rabbi uu ka fogaado subxaana wa tacaala weeyaan taasa maaragtay ayuu nacayo qofka caaqilka ahi wa ama alculuwu alwalu walxirsu calayhi fahuwa maxmuudun laba waxaan soo sheegnay sarayna mid ilaahay jecel yahay oo ridaha ilaahay laga helay iyo mid ilaahay caradiisa lagala kulmay marka kan hore waa kii ilaahay ridihiisa laga dalbayey ridaha ilaahay lagu helayey inuu maxmuud yaho wanaagsan yahu noo sheegaya wa ama alculuwu alwalu issaraynta hore oo hore aan usoo sheegnay iyo walxirsu calayhi asagoo lagu dadaalo fahuwa maxmuudun waa mid la jecel yahayo wanaagsan weeyaan waa maxmuud wey qaal llahu tacaala ilaa allah wuxuu leeyahay sareeye wafii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun markii jannadii iyo khayrkii laga soo sheekeeyey ayuu fii suurati mutafifiin alla wuxuu yidhi wafii dalika arrinkaa aan ka soo sheekaynay falyatanaafas ha u tartameen almutanaafisuuna kuwa tartamaya yacni waxaa weeye culuwiga maxmuudkaa waxa waaye oo musaabaqada iyo tartanka u baahanoo qofka caaqilka inuu ku tartamada rabo qof baa kaa daaca badan waa ka cibaado badan yahay waxa way adigana kula tartan cibaadadii masaajidka safka horu kaaga horeeya kula tartan yani cibaadadii jamacaadka inuu kula tartan tartan munaafasa inaad ku samaysid baa qofka kaa sadaqa badan xoolana waad haysataa waa kaa sadaqa badan yahay kula tartan sadaqadii khayrka inaad bixiso cibaadadii tanaafus ku samee aba ilaahay dartii ay kaa tahay maqsadka ridaha ilaahay aad raadinayso oo ikhlaas ilahay dartii aa u samaynayso munaafasadaasa la rabaa in lagu tartamo daacadii aan lagaaga hormarin wafii dalika arinkaa falyatanaafas ha u tartameen almutanaafisuuna kuwa tartamayahay ayada ha u kala hormareen weyaan ayadaa jannada ilaahay baa mudan in maarata loo tartamo lagu tartamo ayadaa mudan wey wa qaala alxasanu raximah llahu xasan wey wuxuu yidhi ilaahay u naxariisteen idaa ra'ayta arajula nin qof haddaad aragto yunaafisuka kugula tartamayo fi dunya adduunka kugula tartamayo fanaafisu fi laakhira adigana aakhiro kula tarta adduunkaa kula tartame yani xoolo badni inuu kaa xoolo badan yahay ama ka madaxnimo raadinayo adiga hadaba gelin kaasoo kale adigana aakhirada kula tartalo kaga dheeree aakhirada kaga hormar wey aarkaas min abidunya fi zuhdi buu kusoo saaraa wey waqaala whayb ibn lwardi qaala whayb ibn lwardi raximah llahu tacaala whayb ibn lwardi waxaa la yihahdaa abu umaya waa nin caabidoo rabbaani rabbaaniyiintii ka mid ah weeyaano yani boqol iyo saddex iyo kontonka hijrada nabiga markay ahayd buu dhintay raximah llahu tacaala marka hadal aada u qiimo badan buu yidhi muxuu yidhi in istatacta haddaad awooddo ood kari karto allaa yasbuqaka inuusan kaa hormarin allaa yasbiqaka sabaqada waa midulwajheen sabaqa yasbuqu wa yasbiqu labada waa la inuusan kaaga hormarin ilallaahi alla inuusan kaaga hormarin axadun qofna haddaad awoodi karto fafcal samee ilahay inaan lagaaga hormarin adigana ku dadaala kula tartan wey tanaafus samee weeye imaam dahabi wuxuu kusoo saaraa taarikh islaam ayuu kusoo saaraa aarkaasi weyaan wa qaala maxamed ibn yuusuf alasbahaaniy alcaabidu raximah llah maxamed ibn yuusuf alasbahaani wuxuu ka mid yahay waa min cubaadi ahli basra lina waquraa'iha dadka reer basra quraadoodii iyo dadkoodii caabidiinta cibaadada badnaabuu ka mid ahaa weyaan alcaabidu ahaa raximah llah allah naxariista wuxuu yidhi low ana rajulan qof samica hadduu maqlo birajulin qof kale ou maqlo ow amase carafa ou ogaado rajulan qof kale ou ogaado qofkaa ou maqlay ama ou ogaadayo atlaca lilaahi minhu asaga ilaahay ka ateecid badan qof adiga kaa taaco badan ilaahay kaaga raacadiisa kaaga badan qof hadduu maqla buu yidhi waxaa waye kaana yambaii lahu waxaa u habboon an yuxsinahu dalika arintaas inay qofkaa murug see hebel taacada ilahay kaaga hormary inaad tihaahdo inay ku murug macnaheedu waxaa marka inaad kula tartanto soo maha hebel yuusan kaa hormarin meesha tanaafuska tartanka la ogolyahay waa xagga taacada iyo khayrka wey yani taasoo kale wey haddaad qof maqasho kaa cibaado badan ilaahay kaa adeecid badan kula tartan adigana si aad u gaarto qofkaasoo kaleeto daacada ilaahay kula tartan saasuu leeyahy waa hadal aad qiimo badan weeye waxaa aarkaas soo saara yani abu nucaym alasbahaani ayaa soo saaray xilya wliya ayuu kusoo saaraya w qaala ayru nin kalebaa wuxuu yidhi low na rajulan qof samica hadduu maqlo birajulin qof kale ou maqlo ow carafa rajulan ama qof ou ogaado awaca lilaahi alla adeecid badan minhu asaga kaga daacada kaga horeeyo alla ka adeecid badan hadduu ogaado oo markuu ogaado yani murug darteed fansadaca qalbuhu qalbigiisa ou dilaaco lam yakun dalika bicajib wax lala yaaba arrintaas ma noqonayso maxaa waa nin khayr doonaya qof baad waxaad maqashay waa kaa cibaado badan yahay waa kaa taaco badan yahay sunnadow raacid badan yahay sunnadow ku dhaqmaa marka hadduu qofku sidaa maqlo allow kaaga dhow yahay oo marka uu ka xumaado oo qalbigiisu dilaaco wax lala yaaba maahe waa shay fiican wax wanaagsan weeyaan buu leeyahy wa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi limaalik bni diinaarin maalik bni diinaar raximah llahu tacala wuxuu ku yidhi raaytu fi lmanaami munaadiyan yunaadii yaa ayuha naasu raxiil raxiil raaytu waxaan arkay buu yidhi filmanaami hurdada dhexdeeda waxaan ku arkay anoo jiifo oon ku riyooda munaadiyan mid dhawaaqayo naadinayo yunaadii ku dhawaaqayo odhanayo yaa ayuha naasu dadow alraxiil araxiila war ha la rarto ha la rarto jannadii hala aado ha loo socdo khayrkii loo rarto yani khayrkii taacadii ha loo degdego weeyaan iyo wixii jannada ku gaarsiinaya nin leh baan ru'yadii dhexdeedii ku arkay ayaa maalik ibni diinaar baa nin u sheegay markaasaa waxaa istaagay buu yidhi famaa ra'aytu axadan irtaxala ilaa maxamed ibnu waasicin raximah llahu tacaala maalik ibnu diinaar baa looga sheekaynaya famaa ra'aytu ma aanan arag axadan qof irtaxala rartay markii layidhi hala rarto hala guuro qof guurayo meeshiisa ka guurayo daacadii u orday ma aanan arag dadkii ilaa maxamed ibnu waasic ninka maxamed bn waasic la yidhah raximah llahu tacaala oon tarjamadiisa hore usoo marnay yani waxaa la yidhahdaa maxamed bn waasic bn jaabir abubakr albasri ninkaa unbaan arkay buu yidhi maalik marka yani maalik ibnu diinaar maxamed bn waasica taacadii kaaga dheereeyey oo korortay oo hortaa socday jannadii u orday iyo khayrkii markuu maqlay fasaaxa maaliku maalik waa qayliyey raximah llahu tacaala wagushiya calayhi waana la miyir daboona markiiba see ow ninka maxamed ibn waasa daacada ilahay iga hormaray ayuu la miir daboolmay soo ma jeedin tanaafuska la rabo waa kaa weeyaan aarkaasna yani imaam dahabi siyar aclaam nubala ayuu kusoo saaraa weeyaan aarkaas kusoo saaraa weyan wahushiya caleyh waana la miir daboolay buu markaasuu maarata ibnu rajab hadalkiibu marka hadallada uu soo sheegay ayuu soo khulaasaynaya fa fii darajaati alaakhirati albaaqiya darajaadka aakharo ee baaqiga ah dhexdeeda ayaa yusracu la jideeyaa atanaafusu tartanka in lagu tartamo yani aacada iyo khayrka wii aakhare ku gaarsiinaya baaqiga jannada ilaahay a loo tartama iyo wa alabu lculuwi sarayn oo fii manaasilihaa jannada ilaahay guryaheedii inaad ku saramarto lagu tartamo taasaa maaragtay yani la jideeya tartankeeda buu leeyahy iyo walxirsu calaa dalika arintaasoo lagu dadaalo laguna mamanaado iyo wsacyu fii asbaabiha sababaheediina loo shaqaysto jannada lagu gaari lahaa inuu qofku la yimaado waanlaa yaqnaca inuusan qofku waanlaa yaqnaca alinsaanu qofka bani aadamka insaanka inuusan ku qancin minhaa ay min alabihaa raadinteeda jannada ilaahay oo la raadiyo biduuni wax hoose meel hoose inuusan ku qancin mar hadday daacadii tahay ku dadaal meel hoose ha ku qancine dadaal maaratay la imow maca qudratihi cala alculuwi isagoo awoodi karo sarayntii lafteedii inuu raadiyo awoodi karaahi iyadoo ay la jirto inuu meel hoose ku qancaahi arrintaasi ma aha buul inuu isku qanca ma aha waa inaad meel sare raadisaa daacada iyo khayrka habeenkii amin fiican soo kac ilaahay caabuda inta dadku hurdayaan wada jiifaan qof walba bifraashkiisa u macaan yahay ka soo kacda ilaahay rukacaad u tuko markuu alla leeyahay yani maaragtay ilaa samaai dunya markuu usoo degay rabbi u leeyahay man yadcuunii waman yastakfirunii yani markuu leeyahay eh, maaragtay yaa istikfaar i weydiisto yaa wax i weydiisto man yasalunii yaa dambi dhaaf i weydiisto oo rabbi leeyahay marka uusan qofku ka qabin inta soo kaco oo ilaahay subxaana watacaala daacadiisa oo la yimaado khayrka inaa ku dadaashid dhinacnac kasta kulligii salaadii hadday tahay soonka hadday tahay sadaqadii hadday tahay yani sunnada ku dhaqankeedii aad ku dhaqanto bidacda aad ka tagto arrimahaasoo dhan waa culuwiga daa'imka ee baaqiga oo qofka anfacayo wey amaa culuwiga faaniga ah ee zaa'imka ah oo munqataca oo madmuumka eh la insha allahu tacala darsigeena damban ku arki doonaa hada wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamedi ali sab